بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحين نقبل الله بآيات الصدن يشن سورة إبراهيم إلى آخر السورة آيات دي هنا إنو دنبيس وحي أهي وأتاكم ألا وحو إذن سيي من كل ما سألتموه وحا سؤال شيئا yani waxaad u baahnaydeen bay ka dhigan tahay oo maslaxa idiinah wain tacuduu nicmat allah alla nicmadiisa haddaad tirisaanna laa tuxsuhaa ma koobi kartaan ina alinsaana dadku dabeeco ahaan la daluumun kii dulmi badan wey kafaarun yacni dadkao dhani daluum iyo kufaar mehe dabeecada insaankaa sida ah ilaa man raximahu llah dadka allah u naxariistay mooye dabeecada insaanku waa sidaa ah. wadkur xus oo sheeg nabigaa lala hadlay id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim rabbi rabbigow ijcal ka yeel haadal beleda magaaladan aaminantii aamina wajnubnii iga foge aniga iwa beniye caruurtayda an nacbudal asnaama sanam inaan caabudno ilaahu iga foge rabbi rabbigow inahunna asnaamtu adlalna waxay lumiyeen kasiiran in badanoo minannaasi dad ka mid a faman tabicanii qofka iraaca oo wadada xaqa a ah soo mara waa ibraahim fa inahu qofkaasi minii anigu iga mid yahay waa xisbigayga waman casaani qofkii i caasiyo i garab marana fa inaka adigu kafuurun ka dhaafaa tahay raxiimun oo naxariisa nabiyullaahi ibraahim magaalada makaa ah markuu u ducaynayo ducadana waa markii dambe ee markii hore uu ismaaciil iyo hooyadii keenay haajara suuratu baqara lagu sheegayo haadaa baladan aaminan buu markaa nakiray ahayd intayna weli magaaladu dhismin bay ahayd ismaaciil wuxuu dhalay isaga oo sagaashan iyo sagaal jir ah gabadhii haajar ahayde reer qibdi baa dhashay saaro oo uu kdiyaarbakar kala hijrooday oo in adeerti ahayd uu weligood isu dhali waa ka caruurta loogu ballan qaaday boqol iyo labiyo toban jir ibraahim oo abay dhashay isxaaq markaa markaa hore ee ismaaciil dhashay iyo gabadhii baa masayrtay marka iyo wiilkeedii oo yar iyadii uu soo qaado meesha samsamku hadda meeshu ku yaalla geed ku yaalla yuu keenay marka in waxoogay raashina iyo in biyo ah yuu dhigay wuu ka tegay marka ibraahimo xaggeed nagaga tegi way la hadashay markaasuu markuu u jawaabi waayey buuri ma ilaahay baad nooga tagtay suyahaa meeshaa intuu istaagay kore oyna arkayna buducada bilaabay markaa markay intii raashinkii intii biyihii ka dhammaadeen oo wiilkii uu gaajaysan yahay oo ooman yahay yay kacday buurta waxaa ugu dhaway safa yaa ugu dhaway safay fuusha bal inay wax aragto haddana way ka dhaadhacday oo markii jooga meel godan baa udhaxaysa safiya marwa yay orday waa meesha hadda la yar ordo mar way fuus toddoba goor markay sidaa tidhi nabigu wuxuu waa waa xajkii xajkaa tilmaanta tilmaantaa lahaaye iyo sawd maqashay aamus bay iyadaa istiri mah marka eh, laba goor kor markay ku celisay yaa malagii u yimid meeshii wiilku lugaha ku hayay meeshay zamzamkaade kacbada dhinaceeda ah yuu biyihii ka soo daayay waxaa la soo degay markii reer jurhum baa la soo degayo yaman iyo xaggaa ka soo qaxay baa adu way dheereed qisadaas markaa qisadaas ducada uu ducaynay waa sii suuratulbaqara lagu sheegay tan waa intii dambe ee magaaladu dhisantay weeyaan marka wuxuu yidhi allahayow magaaladan maka ah, aamin ka yeel oo dadkeeda wax dhibaato ayayna gaadhin aniga iyo caruurtaydana sanam yaanaan caabudi nebi ibraahim baa ka baqaya inuu sanam caabudo ka alla baryane maxaad adigu isu malayn ha isku hadlayn boqol kiiba boqol ha aaminina is ilaali marka duriyada waxaa laga wadaa kuwii uu isagu dhalay ma aha dadka isaga tarankiisa sida nabiyulaahi maxamed oo kale iyo ismaaciil intuu dhalay iyo israa'iil wuxuu dhalay dadkaasuu sheegayaa oo dadkiisuu sheegaya markaa wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim asnaamtu khalqi badan bay halleeyeen asmaantu marka waa wax qalalan oo naf lahayna sababtooda loo halaabay weyn sabab bay u noqdeen in la halaabo qofkii aniga i raaco diinta aan hayo igu raaca waa xisbigeyga qofkii caasiyana dee alla u dambe adigaa kafuurraxiima muuna habaanin marka dadka eh, gaalada aho dadka eh, faasiqiinta iyo dadka ilaahu soo hanuuni baa la dhihi laakiin ilaah dhameeyo baabi la dhihi maayo oo la habaari maayo wadkun xus waqti qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim rabbi rabbiga ijcal ka yeel haadalbalada magaaladan maka ah aaminan aamin ka yeel wajnubnii aniga iga dheere iyo wabaniya caruurtayda an nacbudal asnaama sanamka inaan caabudno waa wax laga boqo in sirki iyo wax lagu dhaco rabbi rabbigayo inahuna asnaamtu adlalna waxay lumiyeen kaiiran in badanoo min annaasi dad ka mida yacni iyagaa sabab u noqdayo ee hogaamiyeyaashii baadilka ahaa yaa dadka ku yidhi waxbay asnaamtanu idiin tari faman tabicanii qofkii aniga i raaca oo xaqa igu raaca fa innahu qofkaasi minii aniga iga mid weeye waa xisbigayga waman casaanii qofka i caasiyo i diidana de fa innaka adigu allow kafuurun ka dhaafaatan raxiimun igama gelin inii adnimtu askantu waxaan dejiyey min duriyatii caruurtayda qayb ka mid a ah, biwaadin tog baan dejiyey toggaasoo kayri dii zarcin beer kuu saaxiiba kayrkii ah cinda beytika gurigaagii agtiisa almuxarami ee la xurmeeyeyoo aan waxun loo ogolayn rabbanaa rabbigoy waxaan halkaa u dejiyey liyuqiimu salaata salaada inay ogaan fajcal ka yeel allahayow af-idatan quluub oo minannaasi dadka ka a ah tahwiidkii u xiisoota ilayhim duriyada aan meeshaa dejiyey warsuqhum allow ku arsaaq min asamaraati midho fara badan allow ku arsaaq lacallahum yashkuruuna si ay ugu shukriyaan waa markuu nebiyullaahi ismaaciilu meesha keenay oo wiil yarho zamsamkii u daahiray oo markii dambe reejirun baa la soo dow biyaha aanu kula cabnay sheeko dheer bay ahay marka wuxuu nebiyullaahi ibraahim ku allabaryey ilaahu caruurtaydii meel aan beernahayn baa waa gurigaaga muxaramka ahaa marka inay waqtigaa ka horreysay baad garan ina wala beytin udica laladii bibaka ilaahayow beer ma lehee eh? ku ardaaq dadkana jeclaysiy waxaanan meeshaa u dejiyey inay salaada ogaan marka maka salaadaa lagu tukanaya dadka qalbigiisu ha u xiisoodo midho fara badanna se hadda maka haddaad tagto adduunka midhaha ku yaalloo dhan baa yaalla haddaad maka tagto qisaa waxay sheegaysaa xadiis ma ahee malaku jibriil baa intuu falastiin intuu ka soo qaaday waa meesha ugu barwaaqo badan adduunka ugu dalsan intuu ka soo qaaday buu daaif keenay wuu la yar warwareegay horta saasaa daaif loogu bixiyey qisaasaa daaif way midho badan tahay marka nebiyullaahi ibraahim halkaasuu caruurtiisii qeyb ka mida dejiyo ismaaciil markii dambe ree jirhun buu ka guursadayo ibraahim wuu u iman jiray waa ka markii hore u yimid gabadhiisii u yimid wuu gaadhsan jiray meeluhu biyo iyo ka raadsan jiray bal ka warano noloshiina walahi waa cidhiidhi qabnaabay ti ninkaaga waxaad ku tidhaa buu yidhi catamada bedel guriga albaabkiisa bedel wuu furay tii kalu kusoo noqday aada baan u barwaaqaysanahay bay tii waxaad ninkaa ku tidhahda catamada beytka aada u ilaali wuxuu yidhi ibraahim rabbanaa rabbigayow inii anigu askantu waxaan dejiyey min duriyatii caruurtayda qeyb ka mid a ah. mintaa tabciidiyo ah biwaadin tog baan dejiyey ayri dii zanci zanci ku saaxiiba keyrkii ah cinda beytiga gurigaaga agtiisaa dejiyey almuxarami la xurmeeyey xurmadiisu way badan tahayo waa laisugu dembi dhaafaa waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen nin faajirihii inuu qabsado maka looma ogola shiicadaa beri ka qaaday shiicadii hore ee yaa beri ka qaaday xajarul aswad kay qaadeen labaatan sano markay la maqlaan bay soo celiyeen hadda xajarul eh, aswadku meel buu ku jiraa qururada yaroo waa sideed xabo oo kala googo-an wey rabbanaa rabbigayo waxaan u dejiyey caruurtayda meesha liyuqiimu salaata salaada inay ku ogaan salaada oogideedu waxaa weeye waktigeedoo la ilaaliyo shuruuddeeda keeda la ilaaliyo dad fara badanoo waxaa jira howlahooda kale iska haysto oo waxaa weye wax kaloon iskaga hadda dadku way madadaalo badanyihin dadku inta badan internetkii waxaasay galaano salaaddu way ka tagtaa fajcal allow ka yeel afidatan quluub oo min annaasi dadka kamida mida tahwii tii xiisaysa oo u soo kacda ilayhim xaggooda warsuqhum allow ku arsaaq min asamaraati midha xaggooda ilaahu ku arsaaq lacallahum yashkuruuna si ay u shukriyaan yacni way shukriyayaan markii risqigu u farabato hadda eh, markaad maka joogto wax kastoo midho oo la cuno waa laga helay rabbanaa rabbiga innaka adigu taclamu waxaad og tahay maa nukhfii waxaan qarinayno wamaa nuclinu waxaan daahirinayno wamaa yakfaa kama qarsoona cala allaahi alla min shayin shayna kama qarsoona shaygaasoo fil ardi ardada ku sugan walaa fii samaayi wuxuu nabiyullaahi ibraahim saa u leeyahay ilaahu allabarigan iyo niyadan aan wato adigaa waxay inay iga dhabtahay in kale adigaa i og buu leeyahay waxan aan ku hadlayo iyo waxa qalbiga iigu jira intaba adaa og buu leeyahay wax kaa qarsoonina ma jiro rabbanaa rabbigayow inaka adigu taclamu waxaad og tahay maa nuqfi waxaanu qarinayno iyo maa nuclinu waxaan daahirinayno wamaa yakfaa kama qarsoono cala allaahi alle min shayin wax ka qarsooni ma jiro wain qalabaayo midqaala dara oo fil ardi ardada dhexdeeda walaa fi samaayi alxamdu alxamdu mahad iyo ammaan lilaahi alla u sugnaaday alladii allihii wahaba lii isiiya cala lkibari maca lkibari da maceed ismaaciila iyo waisxaaqa ina rabii rabigay lasamiicu ducaai ducada ka maqlo wey allah subxaana wa tacaala waa kaynu sheegnay markuu nebiyulaahi ibraahim diyaar bakar ka hijrooday dhulkan ciraaq la yidhaahdo ka hijrooday saari iyo luud baa la socda oo adeeru yahay luud meel buu kaga hadhay saduume la yidhaah wuxuu tegey falastiin buu tegey nin baa meeshaa boqoraa deganaayo ragga gabdhuhu la socdaan gabdhaha ka qaato oo ka qaata saaruu yidhi gabadhii waan rabaa wuxuu labadeena labadeenna walaaleh ninka walaal baa nahay dheh gabadhii walaalkeed la socota ma qaadan jirin baa layihi gabadhii ninkeeda la socota mooyaane wax muslima inagu baa joogne walaa gabadhii aduu markuu damca inuu faraxumeeyo waxbaa ku dhegay wuu iska soo riojin baa lai keenaa layidhi gabadhan haajare uu soo siiyey haajarana waa gabadhii asaareyd haajare ibraahim bay siisay ismaaciil baa u dhashay marka isagoo daweyn weyn sagaashan iyo sagaal jir buu ahaa baa la yidhi isxaaqna wuxuu dhashay isagoo ah boqol iyo labaiyo toban saddexiyo toban sanuu ka wan yahay waa taa kutuu alla ugu mahadinayo alxamdu xamdi iyo mahad xamdi mudlaqa iyo xamdi gaaraba lilaahi alluu u sugnaaday alalii allihii wahaba lii isiiyey calalkibari macalkibari da maceed ismaaciiliya wa isxaaqa ina rabbii rabbigay la samiicu ducaay ducadiisa ducada dadka ka aqbala wey la samiicu ducaay ducada ka maqla wey wuu alla baryey ducadii buu iga ajiibay wey rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiimo salaati salaada ka ooga wamin duriyatii duriyaydana ilaahu ka yeel kuwa salaada ooga rabbanaa rabbigayow wataqabal aqbal ducaai ducadayda aqbal ilaahu igu ilhaami oo ikarsiiyo iga dhig kuwa salaada ooga iyo caruurtaydaba allah yow ducadaydana aqbal ba weydi waaba loo aqbalaynaya rabbi rabbigayow ijcalnii iga yeel muqiima salaati salaada ku ooga iga yeel wamin duriyatii duriyadaydana kuwa salaada ooga ka yeel rabbanaa rabbigayow wataqabal aqbal ducaai ducadayda aqbal rabbanaa rabbigayow ikfir lii ii dhaaf iyo weliwaalidaya labadaydii waalid iyo welilmu'miniina mu'miniinta yowma maalin yaquumu lxisaabu xisaabku u istaagi xisaabtii baa wax istaagi laga dhigay la xisaabtankii marka maalinteeda la gaadho markaa nabiyullaahi ibraahim markuu waalidaya leeyahay aabbihii waa kii iska bari yeelay ibraahim ee yidhi markii hore waa ku alla bari buu markii dambe u ogaaday inuu caduwullaahi waa ki iska bariyeelay marka markan waalidiintii uu alla baryayo aabbihii hooyo waa intuuna ogaanin inuu gaalnimo aabbihii ku dhintay intuuna ogaanin wey leu ka jiro inii muhaajiriin buu yidhi oo buu ka cararay markii dambe ka iska beriyay tabaraa minhu iska beriya midda kale waalidka iyo dadka qaraabada waa loo duceeyaa waalidkaa markaad ducaysanaysa caruurtaada iyo qaraabada iyo dadka walaalaha muminiinta iyo duco caama u wada ducee wey keligaa ha ducaysanin rabbanaa rabbigayo ikfir lii ii dhaaf iyo weliwaalidaya aabbiyo hooyo iyo welilmuminiina muminiinta oo dhan oo ragga ah dumarkuna way ku jiraan mar hadii muminiin kaliya la sheego dumarkuna way ku jiraan yowma maalin yaquumu xisaabu xisaabtanku uu istaago yani waktigii xisaabtanka markii la gaadho waay walaa taxsabana allaha alle ha u malayn aafilan inuu halmaansan yahay camaa kii yacmalu aalimuuna daalimuuntu ay camal falayaan inamaa yuakhiruhum daalimiinta wuu dibdhigoo ciqaabta uma soo dedejinayo liyowmin ilaa yowmi yowm intii laga gaadho tashkhasu ay kor u taagmi fiihi yoomka alabsaaru indhuhu waa yoomka indhuhu aynay isku soo noqoninaysaa sidaa indhuhu u gegan yihiin wey hadalkan waxay culimmadu u badan yihiin nabiyullaahi maxamed baa lala hadlaya marka nabiyullaahi maxamed uma malaynayo inuu alla qaafil yahay innagaa lini soo gaadhsin fariinta oo qof waliba ogow baa laleeyahay allah inuu ku og yahay oo daalimiinta og yahay naftaa waxay dhihi kartaa daalimiintan ambiyada diiday maxaa durba loo baabi'in markaasaa laleeyahay alla ma mooge e buu la sugaya waktigaasuu la sugaya walaa taxsabana allah alle ha u malaynin aafilan inuu halmaansan yahay camaa ki yacmalu aalimuuna daalimuuntu ay camal falayaan oo deyntan iyo la dibdhiga la dibdhigay in la moog yahay ha u qaadanin inamaa yuakhiruhum wuxuu alla u dibdhigi oo ciqaabta ugu dibdhigi liyowmin maalin tashkhasu ay taagmi fiihi yomka dhexdiisa alabsaaru indhahu indhuhu markuu ruuxu naxsan yahay indhuhu saa u taagiyo iskuma soo noqonayaan bilig bilig iskuma soo noqonayaan markuu ruuxu uu naxsan yahay muhdiciina xaalo ay degdegayaan oo qubuurta durba ka soo baxayaan muqnicii ru-uusihim madaxooda madaxyahooda xaalo ay kor u taagayaan laa yartadu uma soo noqonayo ileyhim xaggooda darfuhum isha baadkeedu uma soo noqonayo waafidatuhum quluubtooduna hawaan way madhan tahay wax ku jiraa ma jiro fikradii way degdeg waxaa laleeyahay musriciina min alajdaasi bay kasoo degdegayaan madaxana kor bay uqaadi way naxsan yihiin bal waxa dee hareerahooday waxaasay dhowrayaan indhuhuna ma soo noqonayaan indhuhu saasay uqallafayaan way taagmayaan maalintaas alala sug baa ley waa maalin cajiiba wey maalin waxaada weligaaba arag aada arki doonto muhdiciina xaale ay degdegayaan oo qubuurta durba ka soo bixi markii suurka la afuufo muqnicii ru'uusihim madaxyahooda xaale kor u qaadayn saa giidka u taagayaan laa yersadu uma soo noqonayo ileyhim xaggooda dharfuhum ishooda biligteedu isha baadkeedu uma soo noqonayo waafidatuhum quluubtoodan hawaan way madhanta wax fikradaho ku jirtaa ma jirto waxay ka fikirayaan ma jiro waa iska madhan yahay wa andir nabilaahi maxamed baa la yidhi andir u dig annaasa dadka yowma maalin uga dig yatiihim lcadaabu cadaabku uu u imanayo oo fa yaquulu ladiina kuwa ay dhihi dalamuu dulmi sameeyey rabbanaa rabbigayow akhirnaa na dibdhig ilaa ajalin muddo qariibin oo dhow nujib dacwataka dacwadaada aada noo yeedhisa aan ajiibni wanatabicu rusula rusushana aan raacni maalintaa waa maalinayna waxba tarayninoo ikhsa-uu fiihaa walaa tukallimuuni waa maalinta layidhi kir baa laydini ku fogaada yaa layidhi dhigtaa nabiyullaahi maxamedow dadka uga dig marka cadaabku yimaado oo kuwii dulmi sameeyey ay dhihi ilaahu dib noo yar celi si aanu dacwadaada u ajiibno rusushana u raacno waa meel waa meel xedhii fadhaal kala dhaceen meeshii soomaalidu tidhaa way ahayahu waxba tari maysa markaa wa andir u dig nabiyullaahi maxamedow annaasa dadka waa dadkii loo diray ilaa yowmi alqiyaama yuu qur-aanku dignin yahay yowma maalin uga dig يأتيهم العذاب عذاب كؤو إيمانيه فيقول أيديه الذين كوي ظلموا ظلم السميي ظلم القرآن كو انت الشرك واستعماله ربنا ربك يؤخرنا ندبدك إلى أجل متقريب له وحير بل دبنو يلعل أدو يدي دبنو قعل نجيب أنا جيبني دعوتك دعوة ذلك لواقاك يباقاك أنا جيبني ونتبع الرسل رسولنا عن ألا وحلي أولم تكونوا مويدان هين aqsamtum kii ku dhaaran jiray min qablu hor maa lakum inuuna idiin sugnayn min zawaali zuulitaan inaydaan ardada ka tegaynin soo idinkii ku dhaaran jiray maaha oo mar aad ku dulnooshihiin mar aad ku dhex jirtaanba ardada inaydaan dhaafaynin oo qiyaama jirin soo idinki ku dhaaran jiray maaha tafsiirkaasaa u wanaagsan min zawaalid baaba inuuna jirin ma aha inaydaan ardada ka zuulaynin oodaan meel kale u kacaynin oo aakhiro tegaynin soo idinki ku dhaaran jiray maaha baa jawaabtii saasay noqotay awalam takuunuu ma weydaan ahayn aqsamtum kuwii ku dhaaran jiray min qablu hor maa lakum inuuna idiin sugnaan min zawaalin zuulitaan aada ardada ka zuulaysaan oo ka dhex baxaysaan wa sakantum waadna degteen fii masaakiini aladiina kuwii guryahooda dalmuu dulmiya anfusahum naftooda wa tabayana waxaa idiin caddaaday lakum idinka kayfa sidii facalnaa aan ku fallay bihim iyaga wa darabnaa waan idiin caddaynay lakum idinka alamhaala tusaalan idinka dhigna idinku caddaynay war nimankii hore ee baaba-ay miyadaa guryahoodii arag hadda qolada makee lala hadlayo ree samuud iyo ree caad iyo luud iyo waxaasoo dhan ba hareerahooda ah. oo safarka ay ku marayaan oo meel kusuma dhulku isku yaallaa waa shaam iyo yeman iyo jaziirat lcarab waa isku mid wey miyadaan adi dadkii hore sidii loo galay miya kuwa ay aragnimo qaadanayn bu alla leeyahay allah wuxuu leeyahay miyaydaan ahayn kuwii ku dhaalan jiray inaydan zuulayn oo sakantum aada degteen fii masaakin iladii kuwii guryahooda dalamuu dulmi sameeyey anfusahum naftooda ku dulmi sameeyey dalamuu anfusahum naftooda dulmiyey naftooda dulmiyey waxaa laga wadaa qofka dembiga isaga aan dhaafsiisanin qofka sameeyaa la yidhaha naftiisu dulmiyey watabayana uu idiin cadaaday lakum idinka kayfa sidii facalnaa bihim aan ku samayn saan u baabi'inay oon u rognay wadarabnaa weliba waxaan idiin cadaynay lakum idinka waa darabna cadayn iyo samayn labadaba way noqon alamtaala tusaale aad kuwa ay qaataan ku ictibaartaan waxaasoo dhan tusaale idin yihiin waqad makaruu way khiyaano sameeyeen kuwaa hore makruhum khiyaanadoodii wacindaallaahi allana waxaa agtiisa makruhum allah baa og weeye makrigoodu alla agtiisu yaalla macnaheedu waxa weye allah baa og wain kaana makruhum inuu xaal yashaany kaana litazuula kii ay ku zuusho ku burburto minhu xaggiisa aljibaalu buru bakrigood xoogiisa yani waysaga qiraaa kaadaa qiraa'ada kaadaa bay macnaheedu meesha siinaynaayo makrigoodu wuxuu sigay weyni wuxuu ka qabo iyo xoog wuxuu ka qabo buruhuba inay burburaan laakiin ma burburin karaan waxaa la sheegaa namruud ninkii nebi ibraahim dabka ku riday ilaahnimo iyo waxbuu sheegtay marka si uu wax cajiiba dadka u tusiyo laba gorgor buu oo yaryar buu soo qabto wuu tarbiyeeyey wuu way xoogeysteen sanduuq yar buu meeshan ayuu sameeyey markaasuu lugtii wuxuu kaga xidhay labadii lugahood wuxuu ku xidhay sanduuqii qori yar oo sanduuqa ku yaala yuu lugihii kaga soo xidhay isagiiyo nina way dhex fadhiiseen wuuna gaajeeyey markii hore maalmo dhan buu gaajeeyey qul buu intuu hilib madaxa u suray buu sanduuqii ka kortaagay si ay ay u duulaan oo hilibkaa ursaarsanaa mana gaari karaan de hilibkii waa ulfiqa markaasay meel fog la kadeen ninkii war maxaad aragtaa markii dambe ninkii wuxuu yidhi dhulkii oo daksi moodaan arkaa buuri yaryari wuxuu ka qabo yaan arkaa markii uu sameeyey kaasuu ahaa haddana maca daalika waxaa weeye hilibkiibuu hoos ugu leexiyey oo hoos ugu soo dhigay hoos bay haddana usoo noqdeen meeshaasu gaar makriga intaa leeg waa namruud baa sameeyey waqad makaruu way khiyaano sameeyeen makrahum khiyaanadoodii cajiibka ahayd wacind allaahi alla agtiisana waxaa makruhum makrigooda alla agtiisa oho wuu ogyahay wuuna ka abaalmarin wey wain kaana inuu xaal yeeshaane kaana wuxuu ahaaday makruhum makrigoodu litazuula inay zuusho oy dhaqaaqdo oy baaba'do minhu dartii aljibaalu buuro yacni wuu sigay bay ka dhigan tahay falaa taxsabanna allaha alle ha u malaynin mukhlifa wacdihi ballantiisa inuu guub yeeli rusulahu rusushiisa uu ballan qaaday إن الله الله سبحانه وتعالى عزيز كغالب ويه ذو انتقام أرجودت كأصاحبه مؤمنين تو أرجود إيه رسوشة يو أرجودي عقابتي سوى حب بدنتها مركي لا على مخلف وعد الرسول وحي له مفعول كي سي كي هره لا يدفع كي دمن وا ولا نسبيه وي فلا تحسبن الله الله ام لين قف كسو نبي الله محمد بن هذا الكلاهية umana malaynaya eh, nabiyullaahi maxamed inuu allah ballanta ka bixi mukhlifa wacdihi ballantiisa inuu guub yeeli rusulahu rusushiisa ka guub yeeli in allaha lacasiizun ka qaaliba weye duntiqaamin aadgudka u saaxiibka oo rususha u aadgudi yowma maalin yuu alla u aadgudi rususha tubadalu lardu ardada lagu bedeli kayr alardi ardada keyrkeed lagu bedeli wax kale laga soo saari wasamaawaatu samooyinkana waa la bedeli wabarazuu way soo banaan bixi qubuurtii bay ka soo bixi lilaahi alla dartii bay usoo bixi allihii alwaaxidi ahaa alqahaar ardadaa la bedelayo waxay culimmadu inta badan yidhaaheen xadiidna uu sheegayaa buurahoo dhan waa la dumin waa la burburin busat iljibaalu busan meesha godanna waa la simi badaha oo dhanna waxay noqon naar bay noqonayaan baduhu ardadaas waa ardo isku wada taallo oo dadku ay isku meel istaagayaano dhawaaqa waa la gaadhsiin karaa dadka yani gaadhsiin dee alla weye gaadhsiin alla weye ardada saasaa loo geli samaduna tafadarat way burburi iyaduna saasay noqon nabigaa waxaa la weydiiyey maalintaa dadku xaguu joogaayo calo siraadii bay joogaan buuri siraadkii maalintaa socdaan marka ardada wax laga bedelo bilmatel qiyaamada bartamaheedu waa dhulkan shaam la yidhaahda ardu falastiin wey ardada kalena way ku wareegsan tahay wey markaa jidka siraadna naarta waxaa ku dhex jira badiibaa naari ku dhex jirta waa ka nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam qof xajii iyo qof cumraysan iyo eh, qof duulimaada mooye badda ha fuulina waa ka yidhi berigaa dee nabigu jooga halis bay ahayd badu yay ahayd wey marka badanu naar bay noqono naarbaa naar baa ka soo foodhici baddii weyn ina jahanama lamuxiidatu bilkaafiriin qolyahaasaa ku fasiray markaa markaa maalintaa jidka siraad baa lagu jira marka dhulka la bedelo calaa kulli xaal si aan la ogyahay bu dhulkii u bedeli way laakiin bedelaadda waxaa ka mid a ah in la simayo oo meel godan lahay laa taraa fiiha ciwajan walaa amtan meel taagan iyo meel hooso midna arki maysa maalintaa dhulkuu arki maysa yowma maalin baa la aargudi tubadalulardu ardada la bedeli kayralardi ardada keyrkeed lagu bedeli wasamaawaatu samooyinkana waa la bedeli si alla ogyahay buu u bedeli waxba inaga idaa sii raacraacna ma aha wabarazuu way soo daahiri khalqigu lilaahi allay u daahiri macnaha marka horeba wuu arkaaye qabrigiibay ka soo bixi banaan bay iska soo taagi way allihii alwaaxidi kelidii ah, cid walha maamushaa jirin alqahaari ee cid walba isagu xukumayo wa taraa waad arki maalintaa taraa waad arki almujrimiina dembiilayaasha yowmaydin maalintaa muqaraniina iyagoo la isugu xidhxidhay fi lasfaadi xadhka bidh ah bujirmiintii oo dhan waa intii isku dembi ahaydba waa laisku xidho luqunta iyo gacmaha la isaga xidhiyo intii isku dembi waa la xidho isku naarta meel bay ka galayaan intii isku dembi ahayd asfaadaasu waa jamcu safadina waa xadhig wey xadhig bir ah ka soo qaad wataraa waad arkay almujrimiina dembiilayaasha yowmaydin maalinta ah iyagoo la isugu xidhxidhay fil asfaadi xadhko bir ah saraabiiluhum dharkay qabaana min qadiraanin daamur weeyaan watakshaa wujuuhahum wejigooda waxaa daboole annaaru talfaxu wujuuhahum naaru madaxii iyo wejigii iyo naartii baa dabooli weyleesi farwadii bay ka soo bixin yani wasarwaji wax la yidhaah yay ka soo saaraysa waa maalinta iyagaa maalintaasi waa maalin cajiiba saraabiisha waxaa looga jeedaa dharkay qabaan daamirku waa waxa ugu dabkulul wey waa daamirku daamirka ma taqaan waxay hadda tafaasiirtu dawbeligaa geela cadhada laga mariyo weye oo inta laisku shiilo oo kulul geela cadhada laga mariyo iyay ku fasiraan laakiin daaburka ka soo qaad daaburkaasoo kulul oo naar ah yaa dhar looga dhigay oy dhar ka dhiganayaan allahu akbar saraabiiluhum dharkoodu saraawiishoodu min qadiraanin daamur weeye watakshaa waxaa dabooli wujuuhahum wejiyaalkooda annaaru baa dabooli talfaxu fiihaa talfaxu naaru calaa wujuuhihim way leefi maxaa sidaa alla u yeelay liyejziya inuu abaal mariyo allaahu alle kula nafsin naf kulligeen maa kastabaad waxay shaqaysatay waxa maalintaa meeshaa la taagan yaha loo imanay naf waliba shaqadii ay shaqaysatay yaa laga abaal marin qofna dembi ayna lahayn lama saarayo qofna khayruu leeyahay laga dilaali maayo loo diidi maayo naf waliba waxay kaysatayba ya marka inaga soo digniini nooma aha waxaad qiyaamaha la tegi lahayd alle hortiisa hadda sii shaqaysa wey oo wax wanaagsan alle hortiisa la tag cibaadada aada alle hortiisa la tegayso cibaado saafi ha kuu noqoto wey muxuu alla sidaa u yeelo dadka laisugu keenay liyejziya allaahu in alla abaalmariyo kulla nafsi naf kulligeed maa kasabad waxay shaqaysatay in allaha alla subxaanahu watacaala sariiculxisaabi xisaabtiisu waa deg deg sariicuxisaabi laba macnayobay sheegiyo ciqaabtiisu durba way iman iyo may marka dadka la xisaabinayo de wax mashquul ahoo mashquulinaya ma jire hal maraa la wada xisaabinba daqiiqad gudaheed baa la xisaabay labadabana waa sida wey in allaha la sariicu xisaabi xisaabtiisu kay degdegta wey haadaa inagaa laynala hadlay dhow haadaa qur-aankani suuraddani balaaqun gaadhsiin wey linaasi dadka la gaadhsiinaya digniin baa la gaadhsiinaya iyo waliyunduruu inay u digaan bihi qur-aanka ku digaan waliyaclamuu inay ogaadaan annamaa huwa alla ilaahun ilaah inuu yahay waaxidun oo keliya waliyadakara inay waantoomaan ululalbaabi haadaa balaq balaaqun iyo liyudrid waxay ku kala duwan yihiin balaaqun waa gaadhsiin dadkao dhan la wada gaadhsiinay indaarkuna dadkii qaadanaya oo ehlo inay xaqa qaadan loo malay indaarkuna waa dadkaasaa loo degi laakiin gaadhsiintu dadkao dhan waa la gaadhsiin inaga xil baa inaga saaran dadka walaalaheena inaynu gaadhsiino on xaafad walba dugsi qur-aan ka dhisno oo masaajid walba cilmi ka faafino oo dadka aynu u baaqno xilbaa ninka saaran sheekh haadaa qur-aankan suuradanu ka mid tahay balaaqu gaadhsiin weeye linaasi dadka la gaadhsiinayo iyo waliyundiruu inay u digaan bihi qur-aanka ku digaan oo khalqiga ugu digaan waliyaclamuu inay ogaadaan annamaa huwa allaha sidaa yeelay ilaahun ilaahun iyo waaxidun oo keliya waliyadakara ay waantoomaan markii la gaadhsiiyo oo loo digo ulul albaab caqliga kuwa saaxiibka dhimaan caqli lahayn digniin qaadan maayo wallahu subxana wa tacaala